asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh salaat ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah wabacd alfaslu thaaniy aladabu maca allahi caza wajal baasaynu nidi kitaabka shan qaybood buu ahaa qaybtiisa koobaad xaqiid ee ahay waa dhamaynay bixamdillah qaybta labaadna adab wood qaybta saddexaadna akhlaaq wood qaybta afraadna cibaadaad wood qaybta shanaad ee u dambaysana mucaamalaad wood markaa qaybtii labaad baynu ku jirnay fasalkii koowaad wuxuu aladabu maxaa niya niyadii baa qeybtaa loo hormariyey waxaan sheegnay niyada inay camal arkaba iyaduu ku dhisan yahay niyadana uu la xugun yahay hadday niyadu hallowda camalku waa halaabay hadday niyadu hagaagta camalka waa hagaagay marka fasalkii labaad alfaslu thaani fasalka labaad aladabu maca allaahi casa wajala eebbaweyne subxaanahu watacaala wixiisoo la eedabsamo wey markaa sida eebbe looga eedab qaadanayo ayuu baabku ku saabsan yahay almuslim qofka muslimka ah yanduru wuxuu dhowraa ilaa maa xaq lilaahi eebba weyne u sugnaaday taxaalaa eebba korahay calayhi cala almuslim muslimka dushiisa xaqa iyo galladuu eebba ku leeyahay buu qofka muslima dhowraya min minanin galladyaalaha laa tuxsa aan la koobi karin wa nicamin barwaaqooyin laa tucaddu aan la tirin karin igtanafaduu koobtay muslimka laga bilaabo min saaxaati culuuqihi abuuridiisu markay gundanto nudfatan isagoo dhacana fii raximi ummih hooyadiis ilmagaleenkeeda gudaheeda isagoo dhacaana markuu ku gunta laga bilaabo iyo wa tasaayurihi qofka muslima soxodsiintiisa markii guntankii uu nudfo noqday laga gadiyey calaqa loo gadiyey mudqa loo gadiyey insaan loo gadiyey ka gadaaluu dhashay uu maraaxil badan maray ilaa an yalqa intuu muslimka la kulmo rabbahu uu rabbigii qiyaamo kula kulmo caza rabbi ka adkaa uunkiisa wajalla weynaay yuu fiirinayaa muslimka goortuu fiiriyo wax kasta lama gudboona nicmadii eebba muslimka dushiisa uu ku shubaayey oon tiriyo xisaab lahayn kolkuu arko fayashkuru llaha fayashkuru lmuslimu muslimkii wuxuu markaa u mahadnaqaya allaah eebba weyne taxaala eebba korahay calayha nicmadii iyo galladii yuu uga mahadnaqaya bilisaanihi carabku ka mahadinaya sida carab looga mahadiyaa waa sidee waa bixamdihi eebba ku mahdintiisa iyo wasanaayi ammaan calayhi cala allah eebba weyne korkii la ammaano bima wax lagu ammaano uu huwa eebbe ahluhu u qalmow ammaan fara badan oo aan lala wadaagin oo isagu ahl yahay sibuu qofka muslima eebba ku ammaanayo taa waa carabka wa bijawaarixihi jawaarixi lmuslim qofka muslima xibnihiisana eebuu uga mahadinaya bitaskhiirihaa taskhiiri iljawaarix xibnihiisa halidooda fii taacatihi eebbaweyne taacadiisa gudaheeda uu xibnihiisa ku sahlo oo fa yakuunu wuxuu noqonaya haadaa sidaa addoonku yeelay muslimka ayaa adaban edab noqonaysa minhu min almuslim muslimka xaggiisa ay edabtu ka timido maca allaahi eebbaweyne la jiridiisa uu edab qaatay subxaanah eebba xebla-aan badana wa tacaala eebba waa kor ahaaday id laysa ma ahaanin min aladab adab ka mid maaha fii shay-in shayna edab uga mid maaha kufraanu nicam nicmadii eebba uu kugu galladaystay abaalkeedii eebbe inaadan u naqin eed ka abaal abaaldhaxda eebbe oo jisaar noqoto taada maaha wa juxuudi fadli lmuncim ilaahii kuu nicmeeyey galladiya dheeraadkuu ku siiyey oo la diidana adab maaha wa tanakuri dafirid lahu lilaahi eebba weyne la dafiro waliixsaanihi samafalkuu kuu galay la dafiro wa incaamihi eebba barwaaqayntiisii la dafiro taasu adab ma ah wallaahu eebbana subxaanahu hufnaa yaquulu wuxuu leeyahy inagu eebba nala hadlaaya wamaa bikum wax alla waxaa idinku sugano min nicmatin barwaaqa ah fa min allah eebba xaggiiday ka timid waxaa markaa lagu baray masdaru nicma waxaa nicmaa ee ku soo gaaraysa een la koobi karin meeshay ka timid ayaa lagu sheegay wamaa bikum min nicma waxalla waxaad qabtaan ee barwaaqi iyo gallada fa min allaahi eebba weynay ka timid marka baaxadeedii laga hadlayn iyo intay dhan tahay wa asbaqa calaykum nicamahu waahiratan wa baatina ilaah korkiina wuxuu ka badiyey barwaaqadiisii iyadoo mid muuqata iyo midaan muuqanbale markii dambe waxaana laga caysi geliyey inaynaan tira ku koobi karin wain taxuduu nicmat allah laa tuxsuuhaw wayaquulu subxaana eebba wuxuu leeyahay wain taxuduu haddaad addoommahaygiiyow tirtirisaan nicmat allah eebba weyne barwaaqada uu korkiina u barwaaqeeyey laa tuxsuuha nicmadaa tira kuma koobi kartaan wayaquul wuxuu eebba yidhi jalla jalaaluh weynigiisii baa wey fadkuruunii ixusooy ammaana adkurkum waydin abaalmarinaya washkuruu li igu mahdiya walaa takfuruun haiga abaal dhicinow oo intaan aniga idiin nicmeeyo kolkaan nicmadan idiin nicmeeyey abaalkeedii iyo shukrigeedii meel kale ha adinina wayanduru lmuslim muslimka wuxuu kaloo dhowraya ilaa cilmihi eebbaweynaha aqoontiisuu fiirinaya tacalaa eebba korahay u bihi bilmuslimi muslimka eebba yaqaan wailaacihi eebba fiirintiisa calaa jamiici xawaalihi addoonka xaalyaalkiisa dhammaanteed korkeeda uu eebba daalacanayo oo waxaa tahay amaad samaysay oo eebba ka qarsoon ma leh ina allaha laa yakfaa calayhi shay-un fi lardi walaa fi samaa wax ka qarsoon male walaa tacmaluuna min camalin ilaa kunaa calaykum shuhuuda ina rabbaka labilmirsaad waxaasoo ayadaa soo arooray kolka wadilaacihi ee badaala cashadiisa calaa jamiici xawaalihi addoonka xaalyaalkiisa dhammaantood dusheeda u daalacanayo addoonkii dhowraaya fayamteli waxaa buuxsamaaya qalbuhu muslimka qalbigiisa minhu eebba xaggi mahaabatan hayba qaadasho wa nafsuhu naftii muslimkaa buuxsamaysa lahu eebbe waxaa uga buuxsamaya waqaaran weyni iyo wa tacdiiman weyneyn kolkaasaa fayakhjal muslimkiisa riiganaya bilmacsiyatihi eebbihii abuuray ee u nicmeeyey macsiyadii inuu ku dhiirado buu ka yaxyaxaya wayastaxyii muslimka waa sariiganaya min mukhaalafatihi eebba garamaridiisa waxkii ku uumay ee ku ixsaan falay sidaad u garamarto waxa laga xishooda wey wayastaxyii muslimkii baa sariiganaya min mukhaalafatihi eebba garamaridii ayuu ka sariigta iyo walkhuruuji bixi can daacatihi eebbaweyne daacadiisa laga baxo oo wixii uu ku diray yaalku yihi inaad ka baxdid wey fayakuunu wuxuu ahaanaya haadaa arrinka aynu tilmaanayna adaban adab qaadashuu noqonaya minhu min almuslimi muslimka xaggii laga edab maca allaahi eebbaweyne la jiridi tacaalaa korahay id laysa maaha min aladabi adabiyo usluub maaha fii shayin shayna uga mid maaha an yujaahila alcabdu addoonka inuu cadayso sayidahu sayidkiisii lahay eebba bilmacaasi gacan sayrid iyo taladiido inuu bannaan isla taago adab maaha aw yuqaabiluhu addoonkii inuu eebbe kala hortago bilqabaa'ixi xumayaal iyo waradaa'il sakajaan wahuwa isagoo eebbe uu yashhaduhu addoonka fiirinayo oo arkaayo oo wayandur weeba dhowraayo ilayhi addoonka qaala tacaala eebba wuxuu yidhi maa lakum maxaa idinku wacano laa tarjuuna aydaan u quudaraynayn lilaahi eebba weyne waqaalan weynayn eebba la weyneeyo maxaa maskaxdiina iyo maankiina ka saaro khaaliqa iyo makhluuqa wuxuu makhluuqa idinla noqday wax khaaliqiina waxba idinla noqon wey oo adinka dhexdiina markaad ka muxaamaltamaysaan makhluuqa ah ballanka isku baajin kari maysaan waa kala sariiganaysaan haddaad u shaqaynaysid qof qofkaad u shaqaynaysayna uu ku dhowraayo shaqadii kuma dheeri kartid oo marka ji eebba maxaad ugu dheeri markaa makanaa ka daran kolkaa addoonkiina waxbuu kula noqday eebbana waxba wa kula noqon waaye maa lakum maxaa idinku wacan oo laa tarjuuna aydaan uquu daraynayn lilaahi eebba weyne waqaaran weynayn waqad khalaqakum isagoo eebba idin abuuray adwaaran heerar manaad dhacaan ahaydeen amaad dhiig ahaydeen ama xad hiliba amaad xawo ilmo ku noqoteen amaad dhalateen maraaxil badan baa laydiin mariyow waqaal waxaa kaloo seeba yihi yaclamu eeba waa ogya maa tusiruun waxaad qarsanaysaan xun iyo sanba iyo wamaa tuclinuun waxaad muujinaysaan xun iyo sanba labadaba eebba waa og yahay wa qaala waxaa kaloo seeba yihi wamaa takuunu ayuha arasuulu lkariim ma ahaatid fii sha'nin min ashu-uun arrin weyn oo maamulka ummaddaa ma ahaatid wamaa tatlu mana akridid minhu min asha'ni arrinkaa weyne ummadda maamulkeedaa min qur'aanin qur-aan ma akridid walaa tacmaluuna idinka ummadaana ma amal fashaan min camalin camal ilaa haddaad adiga rasuulka arrin weyn maamulaysid ama arrinkaa qur-aan ku saabsan aada akrinaysid ama idinka ummadda camal samaynaysaan eebba wuxuu yihi kunna rabulcizati waaljalaal haddaan eebbanahay waxaan ahaanay calaykum idinka korkiinna shuhuudan inaan idin dhowrayno itufiiduuna markaad jiiraysaan oo dhexgalaysaano fiihi fi lcamal camalkii aad dhexgalaysaan wamaa yacsubu ma qarsoomo can rabbika rabbigaa xaggi min mithqaali dara wax yar wax la-eg eebba kama qarsoomo fi lardi dhulka gudihiisa ugama qarsoomo walaa fi sama cirka gudihiisana ugama qarsoomo wayanduru lmuslimu qofka muslimkaa wuxuu dhowraa ilayhi eebba weyne tacaalaa korahaya waqad qadar isagoo eebba awooda calayhi cala almuslim muslimka korkiisa daqiiqo la arkaba awood buuxda baa eebba kuu leeyahay oo siduu rabo uu kugu sameeyo oo wa akhada wuu eebba qabtay binaasiyatihi naasiyati lmuslim qofka muslimkaa fooda lahayo wa annahu qofka muslimkaa laa mafara cararid uma sugnaanin lahu eebba uu ka cararo walaa mahrab meeluu u rooro oo laajinimo qaato markii dawlo aad ka cararaysid mid kalea loo tagaa kolkaa meelaad eebba uga carartid oo uga badbaadtid ma jirto walaa manja meel lagu badbaadana ma jiro walaa malja magangalna ma jiro minhu min allah eebba laga magan galo ilaa ilayhi isaga eebbaa in la magan maahaan taa kolku ogaada muslimka ayaa fayafiru muslimka waa xararaya ilayhi eebbuu xararaya taalaa korahay wayatarixu istuuraya bayna yadayhi eebba weyne hortii baa muslimka uu isku tuuraya wayufawid waa bandhigaya amrahu muslimka taladiisoo dhan ilayhi ilallah eebba weyn uu bandhigaya wayatawakal muslimkii waa tala saarta calayhi cala allah eebba weyne korkii buu tala saartaa arko fa yakuunu arrinka aan sheegnay wuxuu ahaanayaa adaban edab qaadasho minhu min almuslim muslimka xaggiisa laga edab qaato maca rabbihi rabbigii la jiridi la edab qaatay iyo wa khaaliqihi khaaliqii isaga umay wey id laysa maaha min aladabi adab fii shayin shayna ka mid maaha alfiraanu cararin adab maaha miman axad xaggii laga cararo laa mafara kaxararidii ayaan suuro gelay inuu isagii laga ololo oo meeshaa tagtaba isagaa loo joogow walaa ictimaada walaa lictimaad cuskinana adab ma aha calaa man makhluuq korkii la cuskado ayaan laa qudrata awood lahu makhluuqa u sugnaanin walaa tala saarashana adab ma aha calaa man axad korkii la tala saarto aan laa xawla xeeladuu kugu badbaadiye lahayn walaa quwata awooduu kugu badbaadiyana lahu ayaan u sugnaanin qaala tacaala eeba wuxuu yidhi maa min daabatin dhul korkiisa xayawaan ku socdaa ma jiro ilaa hadduu jiro huwa eebba weyne aakhidun wuxuu hayaa binaasiyatiha daabadan dhulka ku socota foodeedii wuu eebbahaya wa qaala waxaa kaloos eebba yidhi caza kaadka uunkiisa wajalla weynaaye fafiruu xarara ilallaahi eebba weyne xaggii u xarara maxaad ka cararaysaana isagaad ka cararaysa kolkan waxaad ka cararaysa caradiisa iyo xiqaabkiisa iyo cadaabkiisa maad ka carari raxmadiisa iyo jannadiisa iyo makfiradiisa maad u carari markaad ka cararaysid maxaasida ilaah caradii waajibisa ee lagu cadaab tago yaad ka caraari waxaad u cararaysidna waa camalka saalixa iyo iimaanka suuban oo waajibiya eebba dhaafidiisa iyo jannadiisa wey fafiruu xarara ilallaahi eebbaweyne xaggii u xarara inii aniga lakum idinka ummadda haddaan rasuulkahay waxaan idinahay minuu eebbaweyne xaggii nadiirun dige ay mubiinun digidiisu xadahay wa qaala waxaa kaloo seebayim waxaalallaahi eebbaweyne korkiisa la calaa kayrihi axad kale may fatawakalu tala saarta in kuntum haddaad tihiin mu'miniin kuwa eebba rumeeyey wayanduru lmuslimu muslimka wuxuu dhowraa ilaa adaafiillah eebba weyne naxariisyaalkiisa tacaalaa korahaye bihi bilmuslimi uu naxariistay fii jamiici umuurihi muslimka arrimihiisa dhammaantood gudahood uu ugu naxariistay wailaa raxmatihi eeba weyne naxariistiisa ayuu muslimka dhowraa eeba naxariistiisa u lahu lilmuslim muslimka u naxariistay walisaa'iri khalqihi eeba weyne uunkiisa u dhammaantood u naxariistay kolkaa fayadmac muslimkii wuxuu damcaya fi lmasjidi kordhin min daalika naxariistii loo naxariistay iyo nicmadii loo fidiyey in loo sii badiyo fayatadarac markaasuu isbihinbihinaya lahu lilah eebuu isku bihinbihinaya isku marmaraya bikhaalisi daraaca bihinbihin midda ugu khaalisano ugu barxla ilmuhu markay wax kaa doonayaan oy isku kaa duubaan oy oohin gabana ooyaan oy aabba ku yidhaahdaan taasaa daraaca la yidhaah kolka ilaahbaad isku bihinbihinaysaa bikhaalisi daraaca isbihinbihin mideeda baraxla iyo wa waduca tuugma eebba la tuugo wayatawasal addoonkii waa xariirtaayo ilayhi ilallah eebba weyne xaggii bitiibi ilqowli hadalkiisa wanaagsan wa saalixi alcamali camalkiisa suuban oo fa yakuunu wuxuu ahaanayaa haadaa arrinkaan sheegnay adaban adab qaadasho minhu muslimka xaggii laga edab qaatay maca allaahi eebba weyne la jiridi uu edab qaatay allihii mawlaahu sayidka u ahaa amalaha muslimka wey id laysa maaha min aladabi adab maaha fii shayin shayna uga mid maaha alya-su quusasho min almasiidi kordhin wax lagu kordhiyo oo laga quuso edab ma aha min raxmatihi eebbaweyne min raxmatin naxariis laga quusto kordhinteeda naxariistaasoo wasixad u waasax noqotay kula shay-in wax la arka dhammaantii wala alqunuud quusashana adab maaha min ixsaani ixsaan eebal laga quuso ixsaankaasoo qad cama wada gaaray albaraaya uun idaylkii waa aldaafin naxariis yaal laga quusto qadintadamad sixantay alwujuud adduunkao dhan ba joojisaa dhistay qaala tacaala eebba wuxuu yihi waraxmati aniga naxariistayda wasicad naxariistii waa u asaa noqotay kula shayin wax la arka dhammaantii wa qaala waxaa kaloo eebba yihi allaahu eebba weyne latiifun allah u dhimriyo wey bicibaadihi addoommadiisu u dhimriya wa qaala waxaa kaloo eebba yihi walaa tayaasu ha quusanina min rawxiillah eebbaweyne naxariistii ha ka quusanina wa qaala waxaa kaloo eebba yihi laa taqnatu ha quusanina min raxmatiillah eebbaweyne naxariistii ha ka quusanina wayanduru lmuslimu muslimka waxaa kaloos dhowraa ilaa shiddati badsi rabbi rabbigii tuujintiisa xooggeeda ayuu fiiriyaa wa ilaa quwati intiqaami eebba weyne argudashadiisa xooggeeda wa ilaa surcati xisaabi eebba weyne xisaabtiisa dadejinteeda waxaasuu dhowraa kolkaasaa fayataqii addoonka isilaaliya muslimka bidaacatihi eebba weyne warkii warkaa yeeliteeda wuu isku ilaaliyaa wayatawaqaahu iska dhowra eebe saas isaga dhowra bicadami macsiyatihi eebba weyne caasintiisa la-aanteed wuu isku ilaaliyaa oo fa yakuun wuxuu noqonaya haadaa arrinkaas adaban adab qaadasuu noqonaya minhu muslimka xaggiisa uu macalla eebba weyne mici adab qaatay wey id laysa ma aha min aladab adab ka ma aha inteeda wiil albaab caqliga caafimaadka qabale agtooda edabku ma aha an yataxaram inuu addoonkii ama muslimkii uu u banbaxo bilmacsiyati eebbaweyne haasin wadulmi iyo gardarro alcabdu addoon inuu u banbaxo addaciif ee tabarta yaraa alcaajiz banjarka ahaa aan awood lahayn lirabbi rabbi inuu u bambaxo rabbiga alcasiis kaadka uunka alqaadir ee wax walba awooday waalqawiy ilaahay xoogga badnaa alqaahir uunka dirqinayay inuu u bambaxo adab ma aha wahuwa yaquul isagoo eebba uu leeyahay waidaa araada allaahu haddii eebba doono biqowmin dad suu-an xuma hadduu la doono falaa marada xumaha eebba kula doonay wax naqi kara ma jiro wey lahu xumihii naqi karaa ma jiro wamaa lahum addoommada uma sugnaanin min duunihi eebba weyne ka soke min waalin axad maamuluu hogaamiyo wayaquul waxaa kaloo seeba leeyahay ina basha rabbig rabbiga qabashadiisa uu casiyaalka qabto la shadiidun mid darano xamili karin wey wayaquul waxaa kaloo eebaleeyahay wallaahu eebba weyn xasiisun eebba uunkiisa ka adago duntiqaamin hargudasho u saaxiibow wayanduru lmuslimu qofka muslimka wuxuu dhowra ilallaahi eebba weyne casakaadka addoommada wajalla weynaaye cinda macsiyatihi muslimka goortuu eebba xasinaya agteeda u eebba dhowra waalkhuruuj wa cinda alkhuruuj goortuu addoonka ka baxayo can daacatihi eebbaweyne warkiisa warkaa yeelideeda markuu ka baxayo yuu dhowrayaa wakaana waciidahu isagoo eebba goodigiisa uu casiyaalu goodiyey ka tanaawalahu uu muslimka laacay isgacanta ku dhigay uu isu arkayaa wa cadaabahu eebba cadaabkiisii isagoo qad nasala sidii wax ku degay camala bihi muslimka ayuu isu arkaya wa ciqaabahu eebaxii qaabkiisana isagoo kadxa la degay bisaaxatihi meeshuu ku nool yahay sabadiisa yimid buu arkaya kamaa yandur siduu dhowra muslimka ilayhi eebbaweyne tacaalaa eebbakorhay cinda daacatihi eebbaweyne adawcidiisa agteeda wa tibaaci sharciyatihi eebbaweyne shareecaduu jideeyey raacideeda wa tibaaci sharcatihi eebbaweyne wadaduu jideeyey raacideeda yuu dhowraaya wakaana wacdahu isagoo yaboohi eebe ee janniya dembi dhaaf uu yaboohay qad sadaqahu uu u rumeeyey lahu addoonka wakaana xullata rida eebbaweyne shaalinimadiisa dharkeedii isagoo qad khalacaa addoonkiisii ku daday calayhi muslimka korkiisa ku daday oo fa yakuunu wuxuu noqonayaa haadaa arrinkaan sheegnayna min almuslim qofka muslimka xaggiisa wuxuu ka noqonayaa xusna dannin mala wanaagsan bilaahi eebbaweyna la maleeyey wa min aladabi edab qaadashada eebbe laga edab qaatana waxaa ka mid a xusnu danni mala wanaagsan bilaahi eebbe xaggii wanaag laga maleeyo xumo xaggiisa kama yimaadaan adigu haddaad galabsato addoonkaa codgar darrii edabgaysato in lagu waa dhici karaysa laakiin eebba inuu ku maago oo gafadan lahayn ha dhacaya maaha kolka daa'iman waa abadan xagga eebbe wanaag baa laga maraysaa id laysa min aladab adabka mid maaha aha an yusiica almaru qofkii inuu xumeeyo adanna malaha billaahi eebba uu malaha u xumeeyo oo fayacsiyahu uu eebba casiyo addoonkii oo wayakhruju uu addoonka ka baxo can daacatihi eebbaweyne daacadiisa uu ka baxo oo wayadunnu uu addoonka maleeyo annahu eebbe hayru mutalicin alla aan fiirinayn inuu yahay uu maleeyo caleyhi addoonka korkiisa walaa muaakhidin alla qabanaya inuusan ahayn lahu addoonka calaa dembihi addoonka dembigiisa korkiisa eebba u qabanaya inuusan ahayn inuu maleeyo adab maaha wahuwa eebbana uu yaquulu leeyahay walaakin danantum caasiyaalkii baa loo goodinayay haddaad caasiyaalkii tihiin walaakina yeeshee danantum waxa aada malayseen ana allaha eebbaweyne laa yaclamu inuusan ogeyn kasiiran in badan oo mimaa kii kamida mimaa tacmalu waxaad camalfalaysaan oo waxaad moodeen eebbe inaad ka dhuuman kartaan oo waxaad ban samaynaysaan intooda badan uusan ogeyn walaakiin danantum waxaad malayseen ana laaha eebbaweyne laa yaclamu inuusan eebba ogeyn kasiiran in badan oo mimaa wax kamida aada tacmaluuna samaynaysa mimaa tacmaluuna taclamuuna ayagu tahay ana allaha laa yaclamu kasiira mima tacmaluun mima taclamuuna ma tacmaluun wadaalikum fadaalikum baa igu tahay may wadaalikum fahma awow wadaalikum kaas kafarta lagu taagay waa maxa wannukum malihiina aada moodeen waxaa badan ee samaynaysaan inuusan eebbo ogeyn wadaalikum kaas wannukum idinka malihiinaa aladii malaha aada danantum malaysaan birabbikum ka rabbigiin malayseenba ardaakum idin halaagay oo fa asbaxtum waxaad noqoteen min alkhaasiriin kuwa gurigood baay baad ka mid noqoteen kamaa annahu sida uusan laysa u ahayn min aladab adab ka mid maaha macallah eebbaweyne la jiridi la edab qaato hayataqiihi inuu iska ilaaliyo almaru qofka oo wayutiicuu intuu eebbe iska ilaaliyey oo kufriga macsiya ka fogaaday oo wayutiicuhu uu eebbe warkiisii yeelay haddana wayadunnu uu maleeyo annahu eebbe hayru mujaasiihi addoonkan mid abaalmarinaya inuusan ahayn uu eebbe u maleeyana adab maaha bixusni camalihi muslimka amalkuu sameeyey wanaaggiisa inaan laga abaalmarine walaa huwa inuusan eebbe ahayn qaabilun mid qaabilaya minhu addoonka xaggii taacatahu qaabilun mid aqbalaya minhu addoonka xaggiisa ka aqbalaya taacatahu taacadii addoonka uu sameeyey iyo wa cibaadatahu cibaadadii eebba uu caabuday inuusan eebba ka aqbalayn inuu maleeya adama wahuwa isagoo eebbe case ka adkaa-uunka wajalla weynaay uu yaquulu leeyahay waman qofka yutiicilah eebba weyne warkii yeela wa rasuulahu rasuulka warkiisii yeela wayakhsha allah eebba weyne ka cabsada wayataqi iska ilaaliya eebbe fa ulaa'ika kuwa hum iyaga alfaa'izuun kuwa liibaanowa wayaquulu subxaana waxaa kaloo eebba yidhi man camila qofka sameeya saalixan camal wanaagsano min dakarin mid laba aw unsa mid dhadiga aw unha wunhama man camila siima bilxasanati wanaag falahu isna eebba wuxuu ka leeyahay cashru amhaaliha xasanada uu la yimid lamidyaalkeed oo toban hal buu la yimid toban baa lagu abaalmariyey tobankaasna waa aqalulmudaacaf laablaabid xasanada la laablaabo darajada u yar wey ee toban bay kasii badanaysa man jaca bilxasana qofka wanaag la yimaad falahu wuxuu leeyahay cashru amhaaliha xasanada lamidyaalkeed oo tobana waman jaa qofka la yimaad bisayi-aati xuma la yimaad fadliga arag falaa yujza laba abaalmariyo ilaa midlaha midla sayi-a idan xumihii intay leeka idin leeg wey wanaagiina toban laabiyo ka badan wahum addoomaha laa yudlamuun lama dulmo oo dembi ayan lahayn laguma kordhiyo wanaagay leeyihiin lagama gooyo waa khulaasatu lqowl hadal gebagabadi waxa weye ana shukra almuslim qofka muslimkaa ah shukrintiisa uu rabbahu ku shukriyo calaa nicami eebbaweyne barwaaqooyinkiisa korkooda iyo waxayaauhu addoonka sariigashadiisa minhu min allah eebba uu ka sariigto tacaalaa korahaye cinda almayli iilasha agteed ilaa macsiyatihi eebbe caasintii addoonka u iisho iyo wa sidqalanaaba sidqalinaaba gadoomid runnimadeed ilayhi ilallah eebba weyne loo gadoomo iyo watawakul tala saarasho calayhi calallah eebba weyne korkii la tala saarto iyo wa rajaa raxmatihi eebba weyne naxariistiisa waasaca naxariistaas filashadeeda iyo waalkhawfi cabsi min niqmatihi eebba weyne ciqaabkiisa laga cabsado iyo wa xusni danni mala wanaagsano bihi billaahi eebba loo maleeyo fii injaasi wacdihi wixii uu yaboohay uba bixinaya uu yihi inuu goynayo bixinayo wa infaadi waciidihi iyo goodigiisii inuu ku fulinayo fii man qof uu shaa eebba doono min cibaadihi eebba addoommadiisa kamida lahuwa arrinkaas adabuhu addoonka edab qaadashadiisiia macallaahi rabbi mixi u edab qaatay wa tamasukihi addoonka qabsashadiisa intay laegta u bihi billah ama e bihi biladab adabtaa qabsado iyo wamuxaafadatihi e muxaafadatihi addoonka ilaalintiisa calayhi calaal adab adabkaan soo sheegnay uu ilaaliyo baa tacalu waxaa kor noqoni darajatuhu karaadadiisa wayartaficu waxaa kor noqonaya maqaamuhu jegadiisa watasmu cirka waxaa isku shareerta makaanatuhu qiimiga ee baagti uu kaleeyahay wa tacdum waxaa weynaata karaamatuhu eebbaweyne dhaqaalayntiisa uu addoonka dhaqaaleeyo fa yusbix addoonkii wuxuu noqdaa min ahli wilaayati illaah eebbaweyne dadkii awliyada u ahaa ee ku xirna wuu ka mid noqday wa ricaayatihi eebbaweyne ilaalintiisa dadka hoos galay ayuu ka mid noqday wa maxadi raxmatihi eebbaweyne naxariistiisa meel ay kusoo degaysay ayuu noqday wa mansili nicmatihi eebbaweyne barwaaqadiisa meeshay ku degaysay ayuu noqday wa haadaa arrinkaa dambana aqsaama shayka ugu dherer badan wey uu yadlubuhu raadiyo almuslim qofka muslimkaa oo wayatamanaahu uu ku reeyo tuula alxayaa intuu neel yahay noloshiisa dhirirkeeda shiikha markaasuu alla baryey allaahuma arsuqna allow qul nugu arsuq wilaayataka adiga eebbaa wilaayadaadood noo weli noqoto un annagana weli kuu noqono walaa taxrimna allow hanaga hoojin ricaayataka ilaalintaada wajcalna eebbowna yeel ladayka agtaada min almuqarabiin kuwa loo dhameeyey yaa allah agtaada addoomaha ku dhow allow nagu dar yaa allah ilaahow yaa rabba alcaalamiin uun idaylkii allaha lehe abuurto aladabu alfaslu thaalitd fasalkii saddexaadna marka eebba laga baxay waxaa laga edab qaadanaya hadalka eebba qur-aanka alfaslu thaalidu fasalka saddexaad aladabu edab qaadasho wey maca kalaamilah eebba weyne hadalkii wixii la edab qaato tacaalaa korahay kolka eebba hadalkii waa maxay alqur'aanu lkariimu yu'minu lmuslimu qofka muslimkaa wuxuu rumaysan yahay biqudsiyati kalaamillah eebba weyne hadalkii waa qur-aanka hufnaantiisa uusan dhaliil barteed lahayn buu rumaysan yahay tacaalaa korahaye wa sharafihi eebba hadalkiisa oo qur-aankaa qiimiga sharafka uu leeyahay ayaa muslimku rumaysan yahay wa afdaliyatihi eebba hadalkiisa oo qur aanka inuu ka dheer yahay oo ka qiimi badan yahay calaa saa'iri ilkalaam hadal inta soo hartoo dhan ayuu muslimka rumaysan yahay wa ana alqur'aana qur-aankii alkariim ee wanaagga badnaana kalaamullah eebbaweyne hadalkii inuu yahay uu rumaysan yahay aladii hadalka eebe uusan laa yaatiihi iman karin albaatilu wax buriya min bayni yadayhi qur-aanka hortiisa ka iman kari maayo walaa min khalfih gadaashiisana ka iman maayo man qaala qofka ku hadla fiihi qur-aanka baa sadaqa run sheegay qof kaloo run sheegay male waman qofka xakama garnaqa bihi qur-aanka ku garnaqa baaxadala garsooray qof kaloo garsooray male wa ana ahlahu ahla alqur-aan qur-aanka kuwa rumeeya ee bartee raace akriya ee ku dhaqma hum ahlullah dadkii eebba iyaga wey wa khaasatuhu dadkii eebba u gooniyaha waa dadka qur-aanka ku xiran baa ahalkii eebbaa u gaarnaa waalmutamasikuun kuwa ku dhega bihii qur-aanka faanaajuuna dhibaatada aakhiro iyo midda adduun labadaba ka badbaaday faa-izuun iyo dembi dhaaf iyagaa ku guulaystay walmucriduuna kuwa ka jeedsada canhu qur-aanka xaggi haalka kuwa dabargo-ay wey khaasiruun gurigood baayu wayasiidu waxaa kordhiya fii iimaani lmuslim qofka muslimkaa iimaankiisa waxaa kordhiya bixaramati kitaabillah ee baweyne kitaabkiisa weynigiisa uu rumaysan yahay jalla waxaa weyn jalaaluhu eebba weynigii wa qudsiyatih qudsiyadiisii iyo wa sharafihi qur-aanka sharafkiisa iyo hufnaantiisa uu leeyahay waxaa muslimka kusii weyneynaya maa nusuus wey warada ku soo arooro fii fadlihi qur-aanka fadligiisa gudihiisa ku soo arooray fadligaana wuxuu ka soo arooray can ilmunazali axadkii lagu dejiyey qur-aanka xaggiisa calayhi korkiisa lagu dejiyey ee nebi maxameda ayaa qur-aanka qiimigiisa sheegay walmuuxa kii la waxyooday bihii qur-aanka ilayhi isaga oo nebi maxameda safwatu lkhalqi uun eebe ka ugu hufana sayiduna inaga hogaamiyaheenaa maxamadun ibnu cabdillah warasuulullah eebbaweyne rasuulkiisaa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi maxamed korkii iyo wa aalihi dadkiisii iyo wa saxbihi hartiisii wasalam allaha nabadgeliye fii midli qowlih nabiga hadalkiisii iyo wax lamida ayuu qur-aanka qiimigiisa ku sheegay wuxuu nabigana yihi iqra-u lqur-aan qur-aanka akriya amar wey nabigii baayna leh akriya qur-aanka fa inahu qur-aanka u waa iman doonaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda shafiican isagoo abuukaataa ergaa akhyaara qur-aanka yuu u yahay lisaaxibihi saaxiibi lqur-aan adduunka qolkii qur-aanka la dhaqmi jiray qofkii rumaysna ee raacsana ee akrin jiray akhrisan jiray ku camalfalin jiray ee adduunka qur-aanka kula saaxiibay uu qiyaamo markii la tago qur-aanku abukaata u noqonayo fa inahu qur-aanka yajiiu waa iman doona yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda shafiican isagoo akhyaara abukataa ergeynaya oyuu u ergeynaya lisaaxiibihi saaxiibi lqur-aan qur-aanka adduunka qofkii kula dhaqmi jiray ee qofkii gooyey warkiis meesha maya wa qowlihi hadalkii nabigana qur-aanka qiimigiisuu ku sheegay innaga ummadda baa nabigu calayhi salaatu wasalaam na qiimeeyey kolkaasaynu u kala qiimi badannahay baa nabigi inoo sheegay wuxuu inagu yidhi khayrukum saad u dhan tihiin idinka ummatu maxameda waxaa idiin fiican man tacallama alqur-aan qur-aanka qofka bartay hadduu bartayna wacallamahu dadka baray marka saad ba ummadda u tihiin waxaa idiin fiican qofka qur-aanka bartay ka gadaalna bara wey dadka khayrukum haddaad ummadda tihiin kan idiin fiican badan waa man qof hebel lama leh kolka qur-aanka barashadiisa iyo dadka oo la baro qof walba waa ka suura gasha iyo qofkii eebba waafajiyo idan mawsuulka mushtaraka cadaaladda ee baara waxaa la yidhi man qof wey hebel lama oran nin lama oran naag lama oran carab lama oran cajami lama oran cadaan lama oran madow lama oran waxyaalahaynu sheegnay innaga oo dhan ma sheegna waxaa sheegan saad u dhantihiin midab kasta lahada meel kasta jooga abtir kasta lahada qofka qur-aanka yaqaan ee dadka bara baa idin fiican wey khayrukum kan idin fiicnaan badan waa man qof tacallama bartay alqur'aan buu lafdan wa macnan u bartay ka gadaalna waa callamahu dadkii buu baray wa qowlih nabiga qowlkiisiina uu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yihi ahlulqur'aan qur-aanka dadkiisa ku dheganee barta akriya ku dhaqmeen rumaysan ayaa ahlullah ebba dadkiisii gaar ahaaneed ahl waa taqaanaa gurigaad xalay bariday ee degnayd inta kugu sugaysa islaantaad qabto iyo ilmahaaga iyo inta kuu joogta baa ahal la yihi intaad gaar ahaan uga nacdo wey idan dadka si gaar ahaana ebba ugu dhow waa dadka warkiisii haystow kalaamkiisii haysto ahlulquraan qur-aanka dadkiisa baa ahlullah ebba weyne dadkiisiia wakhaasatuhu intii goonida ahayd wa qawli nabiga qowlkiisuu ku sheegay ina alquluuba qalbiyaalku tasta waa miriirtaa wax la arkaba kolkii la sameeye kadib waa miriirhaya waxaa jira kolka wax mirirka looga ilaaliyo idan quluubta waa miriirtaa waxaa mirirkaa ka qaada u soofa alqur'aan alkariim qur-aankii baa soofa ina alquluuba qalbiyaalka tasda waa miriirtaa kamaa yasda alxadiid birtu say u miriirto maa qalbigana u mirira faqiila waxaa la yihi yaa rasuul allah ilaa rasuulkiisiiyo wamaa jilaauha qulubtii hadday mirirtay maxaa u soofaa oo mirirka looga qaadi kara sida birta soofaa mirirka uga qaado kale faqaal wuxuu nabiga yidhi tilaawatu lqur'aan wa dikru lmowt laba yaablo qur-aankoo la akhriyo iyo geeridoo la xusuusnaado labadana mirirkii ka qaadaysa qalbi tilaawatu lqur-aan qur-aanka akrintiisa iyo wadikrulmowt geerida xusuusnaanteedow waqad ja waxaa yimid mara kol ilaa rasuul rasuulka waxaa u yimid calayhi rasuulka korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo ha ahaatee waxaa nabiga u yimid waqad jaa maratan kol waxaa u yimid ila rasuuli sala allahu calayhi wasalam axadu khusuumihi qoladii nabiga ka soo horjeeday mid ka mida axadu khusuumihi rasuulka qoladii la muransanay midkood baa nabiga u yimid alalada ee weliba aada ugu darnay yaquulu isagoo le yaa maxamed qoladii ka soo horjeeday wy nin kamidaa ah nabiga u yimid ee weliba u darnayd ee aada ula muransanay markaasuu yihi yaa maxamed edabdaradiisa intaasaa kuugu filan kolkuu yaa maxamed leeyahay isaga muu lamid laa tajcaluu ducaaءa arasuul baynakum ka ducaa'i bacdikum bacdan idinka ayaa cali iyo cabdi nabiga sidaa in loogu yeedho wax banaan maa eebbaba uguma yeedhin yaa ayuha arasuul yaa ayuha anabiyu yaa ayuha almuzamilu yaa ayuha almudadi iyo haddana aljahru bisaw codkaan taagan ee nabiga lagu fiiqay walaa tajhaluu lahu bilqowli kolka gaal xun inuu yahay yaa maxamed ba ka galo iqra' calaya alqur-aan wuxuu yihi qur-aan baa laygu soo dejiyey baad nagu leedahay balan dhegeysi qur-aankii wax igu akri yaa maxamed iqra' calaya alqur-aan korkayga qur-aanku akri fayaqra' kolkaasaa nabigu akriyey calayhi gaalkii xumaa korkii calayhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelye atee wuxuu ku akriyey in allaha yaamuru bilcadli waalixsaani wa iitaa'i dilqurba wayanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkari waalbaqi yacidukum laalakum tadakaruun ajmacu aayati fi lqur'aan nabiga xikmadiisa arag ninkaan nin gaala wey isagiyo qur-aanka maxaa xariiriya afxarbeed ninku waa carabi qur-aankuna waa carabi haddii la akriyo waa garanayo kolka aayad aan dheerayn waana asmalu aayatin fi lqur'aan ajmac aaya wax alla wixii la reeboo dhan iyo wixii la isfaray bay uruurisay hay-addii buu u dooray markaasaa fa yaqra nabiga akriyey calayhi nabiga korkii asalaatu naxariis wasalaamu nabadgelyo haatee in allaha eebba weyn ya'mur wuxuu eebba addoommada faraya bilcadli garsoor maxaa ka wanaagsanoo lagu fariyo laa tadlimuuna walaa tudlamuun cadliga waxaa ugu weyn tawxiidka waxaa weeye cadligu icdaau kullu dii xaqin xaqa ilaa xaqiisii in la siiyo addoomahana xaqoodii la siiyo qofna aan la dulmin tanu eebba idin faraya in allaha ya'mur eebba addoommadiisa wuxuu farayaa bilcadli garsoori marka laga gudbaana walixsaani samafal buu farayo uunka iyo allaba loo xisaanfalo oo adiga weligay allaha qof muxsina oo samafalaya oo daacada aada haatid laba wey saddex wuxuu farayaa wa iitaa'i qaraabada ku dhow waxsiinteeda kolka garsoor iyo samafal iyo qaraabo dhaqaalay wax wanaaga oo ka bixi karaa male intaasaa eebbe idin faraya muxuu eebba diidaya wayanha wuxuu eebba addoommada u diidaya can ilfaxshaa xumaa iyo caad qowl iyo ficil sini iyo been waxaa xun oo dhan baa faxsha la yihaa waalmunkar shareecadu waxay diideen wixii rabbi iyo rasuul diideen yaa munkar la yihaa iyo walbaqyi gardarada alla la maago ama addoomaha la maago kolka saddexdan uu reebayna wax ka baxay male ayaddii markuu nabiga dhameeyey odagii way saxnin wey hadalkaanu qaadi wey hadal la qaadi karaa maaha waa kalaamullaahi wajaliil jaliil waxaa eebbe rasuulka ku yihi inaa sanulqii calayka qawlan haqiilan war culus yaable yaan korkaa kusoo ridayn waxaa asxaabtu wariyeen waa sugnaaday nabiga isagoo neef fuula geela socoto la yahee dib lahayo in waxyigii yimid in neefkii nabiga intuu elin waayey shafka dhulka ku dhuftay waxaa sugnaatay isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam saan oo kale goob u fadhiya mid saxaabay isku xigeen marka goobta cariiri ah kolkaa nabiga jilibkiisa wuxuu kor saarnaa saxaabiga waxyigii baa yimid kolkii waxyigii yimid saxaabigi ba adkaysan waay lugti inay kala dilacdu ka yaab inuu ka dhufsado lugtiisana xoogaa nabigu uga baaya baraskiina waa hay waay kolkaasuu leeyahay dhuuxayga xanuun inaa sanulqi calayka qawla faqiir kolka hadal lafdan wa macnan wa xisan wa sharcan baa ku culus wey walam yafruq irasuul rasuulka ma bogin ayadii ma dhamay aleyhi rasuulka korkiisa asalaatu naxariis iyo wasala nabadgelyaha aatee min tilaawatiha ayadii dhammaynteeda xataa yutaalibu alkhasmu ilaa ninkii uu dalbay alalad ee nabiga ku taagna biicaadatiha mar kale igu dhaqwiy waa maqlay waxaan la aragoo maqal baa iga dhadhamay iigu soo celi biicaadatiha ayadii naqideeda madhuushan isagoo la wareeriyey bijalaali lafdiha erayadeeda waa weynigeeda wa qudsiyati macaaniha ereyada macna ay tilmaamayaan hufnaantooda ma'khuudan isagoo la qabtay gaalka bibayaaniha caddaynteeda majduuban isagoo la dhuftay sidii koranto bay ayadda u dhufatay biquwati taahiiriha ayadda saamaynteeda xooggeedii bay dhufatay waa loogu naqay kolkii loogu naqay gaalkii bal wuxuu yidhi maqal walam yalbas gaalkii ma nagaan an rafaca inuu kor u qaaday cajiiratahu codkiisa caqiiratahu codkiisiibuu kor u qaaday bitasjiili ictiraafihi qur-aanka ictiraafidiisa buu qoray wa taqriiri shahaadatihi shahaadadiisiibuu sugay muxuu sugay biqudsiyati kalaamillah eebba weyne warkii hufnaantiisa tacaalaa korahaye iyo waxabamatii eebbaweyne warkiisa weynigiisa ayuu qiray id qaala marka gaalkii yidhi bilxarfi lwaacid hadalkuu yihi oon wax lagu dicin wax laga dhimin baabakana wuxuu yihi wallaahi ilaaha ger lagu caabudaan ku dhaartay oo gaaladu markay run sheegayaan eebay ku dhaaran jireen markay been sheegayaan bay asnaamta iyo waxaa ka dabalaaban jireen wuxuu yidhi wallah eebba weynaan ku dhaartay ina lahu qur-aankan laygu akriyey wuxuu leeyahay la xalaawatan macaan gaar ahaneed wayna calayhi qur-aanka korkiisa waxaa ka muuqata latahaawatan qurux fa ina asfalahu hoos haddii loo dhegaysana lamuuriq waa faafaya waa caleema bixinaya wa ina aclaahu korkiisa lamusmir miduu bixinaya wamaa yaquul warkaan maxamed igu akriyey wallaahi inuusan ahayn haada kan basharan min qowli bashar wamaa yaquulu haada ka hadalkaan yihi basharan dad maahow weli haada sidaa daraaddeed ba kaana almuslimu qofka muslimkaa wuxuu ahaaday siyaadatan iyadoo lagu kor daray calaa annahu inuu muslimku yuxilu xalaalaysanayo xalaalahu wixii qur-aanka u xalaaleeyey wa yuxarim inuu iska dhaafayo xaraamahu wixii qur-aanka ka xarimay wayaltasim inuu laasimsanayo ku dhagayo biaadaabihi anshaxa qur-aanka iyo watakhaluq ka dabeecad yeelasho biakhlaaqihi qur-aanka dabeecad uu tilmaamay laga dabaac haddana fainahu muslimka yaltasim wuxuu ku dhagaa cinda tilaawatihi qur-aanka goorta la akhrinayo bilaa daabitaliya iska akri un meehe haddii qur-aanka laga akhrinayo sida loo akriyaa dhegeysta fainahu ina almuslima qofka muslimka yaltasim wuxuu ku dhagaa cinda tilaawatihi qur-aanka akrintiisa agteeda bilaa daabi usluubka ataalis see loo akriyaa awalan an yaqra'ahu qofka muslima waa inuu qur-aanka akriyo calaa akmali xaalaat xaaladaada mid ugu kaamilsan wey adigoo maskaxeed maanka ay kala maqan yihiin tadabur iyo fiiraan lahayn waxaaba isugu kala waxaysnayn lama rabe qur-aanka markaad akrinayso ilaa warkiibaad akrinaysaa war lugaadla kii u qiimi badnaa wey waxaa la rabay taas uruurisid oo daharo qaadatid oo weyse qaadatid oo qiblada qaabishid oo cadayatid oo cadamarsasid inaad niyadaada qalban waqaalaban intaba diyaarisa wey calaa akmali xaalaat xaalaad midda ugu kaamilsan korkeed wuu ku akrinaya min ahaaratin tahaaro qaadasho wa lqibla qiblada wajihaadin wa juluusin fariisasho seed u fariisan fii adabin usluub fiican iyo wawaqaarin weyn laba an yuratilahu markaad akrinayso inaad subaaliso oo istiraada maantaba subax dhamee mehe eh? ayuu ratilow waa inuu tartiiliyo oo tashiila qur-aanka xaraf la arkaba sifadiisa iyo macnihiisii uu siiyo wa allaa yusric walaa yusri muslimka ma degdego fii tilaawatihi qur-aanka akrintiisa kuma degdego ma boobo oo falaa yaqra-u qur aankoo dhan inaad dhamaysaan lama ogola fii aqalla wax ka yar min halaadi layaal saddex beri toddobaa la rabay saddex waa yarta liqowlihi nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu calayhi wasalam man qara'a alqur'aana qur-aan qof akhriyey fii aqala muddo ka yar gudaheed ku akhriyey min halaati layaal saddex habeen lam yafqahu waxma garani w wa amara rasuul rasuulka wuxuu faray calayhi rasuul korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyaha ahaatee cabdallaahi ibna cumar radia allahu canhuma wuxuu faray an yaktima alqur'aan qur-aanka inuu dhammaystiro fii kulli sabcin toddoba maalmood kamaa kaana siduu ahaa cabdullaahi ibni mascuud saxaabigii jaliilkaa wa cusmaan ibnu cafaan wa zayd ibnu saabit radia allaahu canhum yakhtimuunahu qur-aanka waxay ku dhammayn jireen fii kulli usbuuc toddobadii maalmoodba maratan kol bay dhammayn jireen saddex an yaltasima waa inuu laasimsada muslimka alkhushuuca hogasho cinda tilaawatihi qur-aanka akrinta agteeda inuu hogto gaardaymo iyo fuday iyo kacagub lama rabo inuu hogtaan la doonaya waa yudhir waa inuu muujiyo muslimka alxusna tiiraanyo oo waa yabki waa yabki waa inuu ooyo kolkuu qur-aanka akrinayo hadduusan karina aw yatabaka way iska weysiinayaan in lam yastadic hadduusan awoodin albuka oo hin liqowli rasuul rasuulka hadalkiisa maa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi utlu lqur'aana qur-aanka akriya wabku ooya fain lam tabku haddaydaan ooyi karin fatabaku wax oynayo iska dhigo afar an yuxsina muslimka waa inuu wanaajiyo sawtahu codkiisa bihi uu qur-aanka akrinayo uu ku luuqeeyo liqowlih nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu calayhi wasalam uu yihi zayinu lqur'aana qur'aanka qurxiya biaswaatikum codod wa fii qowlih nabiga hadalkiisiina wuxuu ku yihi laysa mina innaga ummatu maxamedka naga mid maaha man lam yataqana qofka aanan ku kaaftoomin bilqur-aan oon qur-aanka hodanimo u qaadan ama man lam yataqana qofkaan ku luuqayn bilqur-aani qur-aanka wa qowlih nabiga hadalkiisa uu yihi ma adina allaahu eebba ma dhagaysan lishayin shay eebba ma dhagaysan ma adin inta eebba dhagaysay linabiyi nabi yataqana codka wanaajinaya bilqur'aan qur-aanka eebadajiyow shan anyusira waa inuu hoosu u akriyo tilaawatahu qur-aanka akrintiisa waase in khashiya hadduu cabsanayo calaa nafsihi naftiisa korkeeda khiyaa istustus hadduu uga baqayo ow sumcatan ismaqalsiin aw kaana hadduu yahay yushawish mid buuq gelinaya bihi qur-aanka calaa musallin qof tukanaya lama ogola hoos oo akri marka waa limaa warada wixii soo arooray canhu nabiga sala allahu calayhi wasalama aljaahiru qofka ku dhawaaqo bilquraan aan qur-aanka kaljaahir kii dhawaaqay ayuu la mid yahay bisadaqa deeqda bixinteeda oo sadaqadana qarsoodigaa fiicnay wa min almacluum arrimaha la ogyahay waxaa a ana sadaqata deeq tustaxabu in la ammaanay siriyatuha inay qarsoon tahay ilaa an yakuun inuuba yahay maahaane ahaane fi ljahri dhawaaqid faa'iidatan gaar maqsuudatan loo dan leeyahay ka xamli nnaasi dadka ku xambaaridiisii wey calaa ficlihaa sakada bixinteeda mathalan wa tilaawatu lquraan qur-aanka akrintiisiina kadalika sidoo kale an yatluuhu muslimka waa inuu qur-aanka akriyo bitadaburin firfirin watafakurin maamin uu macnihiisa fiirinayo maca tacdiimin weyneyniya lala qabo lahu qur-aanka la weyneynayo waistixdaari lqalbi qalbigii diyaarintiisa wa tafahumin garasho bimacaaniihi qur-aanka macnihiisa la karsan iyo waasraarihi murtida ku qarsoon toddoba anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin cinda tilaawatihi qur-aanka markuu akrinayo min alkhaafiliin kuwa moog canhu qur-aanka almukhaalifiin ee garab maraya lahu qur-aanka id anahu arrinka wuxuu yahay qaadyataa sabab inuu ka dhashaan laga yaabaa fii lacni nafsihi kan qur-aanka akrinaya inuu naftiisa lacnado binafsihi afkiisana ku lacnado wey liannahu in qaraa hadduu akriyo qofkii qur-aanka akrinayay alaa hooya tanabahu waclamu lacnatullah raxmad eebeen laga dheeraado cala alkaadibiin kuwa beenta sheegaya korkood haatuu akrinaya bentiina waa sheegaya aw amase wuxuu akriyey lacnatullah eeba raxmadii laga dheeraado cala daalimiin korkooda ahaato wa kaana isagii baanaa kaadiban mid been sheegaya aw daaliman mid dulmi galaya fa inahu kii akrinayay yakuunu wuxuu noqday laacinan linafsihi naftiisii mid lacnaday wariwaayatu taaliya riwaayada soo socotana tuubaayiyin waxay cadaynaysaa miqdaari khadaa almucrimiin khadaa ilmucrimiin qur-aanka kuwa ka jeestay gafkooda inta u dhan yahay weynigeed can kitaabillah eebbaweyne kitaabkii xaggii ka jeestay alkhaafiliina ee moogaa canhu kitaabka eebe almutashaakiliin isku howlinayay bikayrihi waxaan qur-aanka ahayn faqad ruwiya waxaa la wariyey annahu arrinka inuu yahay jaa-a fi tawra tawraad inuu ku yimid an allaahi eebbaweyne tacaalaa korahay yaquulu in eebba yiraa amaa tastaxyii ma waadan xishoonayn minii aniga yaatiika kitaabun warqad baa kuu timid min bacdi ikhwaanig walaalaha baa warqad kuu soo diray wa anta fi dariiq adigoo jid socda tamshii soconaya fatacdil waxaad ka leexan can idariiq jidkii baad ka leexan wataqcud waa fariisan liajlihi warqadda walaalka wataqra'uhu waad akrin watudabbiruhu waad fiirfiirin xarfan xarfan mid mid xataa laa yafuutaka ilaa uusan kaa tegin shay-un shay minhu kamida wey wahadaa kitaabi kan waa kitaabkaygii ansaltuhu ilayka aan kuu soo dejiyey undur fiiri kayfa fadalta sidaad fasaltu laka saan kugu kaa dhigdhigay fiihi gudihiisa min alqowli hadal wa kam karartu intaan halhaliyey calayka korkaaga fiihi kitaabka gudihii litata'amal inaad ku cibro qaadato duulahu dhirirkiisa waxarlahu ballixiisa ثم ka gadaal anta adiga mucridun canhu waxaad ka jeesanaysaa wallahu aclam